yar aamusahaya oo hadalka iska joojinaya amase cunno nooc ka mid ah ayaanan ogolayn oo aan diiday waxaasoo dhan wuxuu leey bidac weeyaan maxaa yeelay cunno mucayan ah amase libaas mucayan ah dadka awliyada ilaahay inaysan laamataan oon soo marnay وثبت في صحيحين عن انس ان رجالا سالوا عن عباده رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم ان انس اي ويديي ان رجالا سالوا ان ويديي عن عباده رسول الله صلى الله عليه وسلم عباده رسولك فكانهم تقالوها وهذا ايضا يرى يستوى لهم ويرتهي فقالوا واينا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اهل رسولك وقال وانا نغلقها فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر ها صوم ودهر آيات صومها وأنا جوجين وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنا بالنمر يعمله waa istaagayo oo ma hurbaayo waqaala aar ama ana fala aakulu laxma waqaala aar ama ana fala atasawaju nisaa anagama guursanaayo faqaala sal l slam maa baalu rijaalin yaquulu axadum kada wakada nabiga hadyigkii ka mid ah marka qof haddii wax kasoo gaaro inuusan dhahin hebel muxuu saas u sameeyey hebel muxuu arrintaas ugu dhaqaaqay arrin caama ah, ama istixdaab caama ayuu ah, saxaabadiisa wuu jihi jiray oo ay ugu sugan qofkii arrinta sameeyey satri maa baalu rijaalin niman maxay yihiin arrintooda yaquulu axaduhum kada wa kada walaakinii asuumu wa uftir marka soom dahriga lama ogola qofku marna waa soomaya marna waa furaha wa aquulu anaan marna waan istaagaa marna waan jiifdaa وآكل اللحم هلبكا وعنا ثم يتزوج بصانعها لما بورسلا ثم رغب عن سنتي فليس مني فقوله من رغب عن سنتي فليس man salaka gayrahaa sunnadeeda khayrkeeda ninkii qaada daalim ana gayraha khayr minha faman kaana kadalika fahuwa bari min allahi rasuulih ninka u dhalaga marka wadaas uu qaadahayo inay ka wanaagsan tahay maxaa yeelay haddii uu unan u malaynaynin waddadaas uu qaado inay ka wanaagsan tahay waddadii nebiga muxuu u qaadahayaa qofkii marka u maleeya waddadaas uu qaaday inay ka khayr badan tahay oo ka wanaagsan tahay waddada nebiga u qaaday qofkii saasuu kama noqdaa fahuwa rabiicun min allahi wa rasuulihi bal yajibu waxaa waajiba calaa kulli muslimin an yactaqida ana khayra lkalaami kalaam allah hadalkan ugu wanaagsan inuu kalaamkii allah wa khayru hadii hanuunka kan ugu wanaagsanna hadii muxamedi sala alla alay slam yahay kama sabata canhu fi saxiixi annahu kaana yakhtubu bilaylika kulla yowma jumcatin maalin kasta oo jumcaha warkaasuu khudbada ku bilaabi jira rasuulka خبرك بالله جل رسولك وهو يهدونها يا مفهوم كاس إنه صفي عندك مسكان سؤال اليوم ومارتي ما لم كستوى الجمعة كسوء علمت لنفسها من الله الله سبحانه وتعالى المشفق من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له واشهد ان محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فصل walaysa min shardi waliyi llaahi an yakuuna macsuuman laa yaqlad walaa yukhti fasalkan wuxuu ka sheekaynhayaa haddii qofka weliyullaahi weeye la yidhaahdo ma waxaa ka dhalanaysa arrintaas inuusan gef ka dhacnin inuusan gefinin miyaa ka dhalanaysa wuxuu leeyahay marka ka mid ma aha weliga shuruudiisa laysa min shardi waliyillaahi an yakuuna macsuuman laa yaqlad walaa yukhdi marna uusan gafaynin bal yajuuzu calayhi an yakfaa calayhi bacdu cilmi shariicati sharciga shareecada cilmigeeda gobolkeed inuu ka qarsoomo way dhici kartaa wayajuuzu an yashtabiha calayhi bacdu umuuri diini diinta umuuraheeda arrimaheeda qeyb ka mid a ah inay isaga darantana way dhici kartaa xataa yaxsaba bacda alumuuri mima amara allaahu bihi ilaa uu kaga maleeyo arrimaha gobolkood inay yihiin wax allaah uu amray wa takuunu mima naha allaahu canhu oo isla markaasna laakiin fi lwaaqic waxa weeyaan wax allaah uu nahiyey laakiin isagu u malaynayo wax alla amray inay yihiin way dhici karta ويجوز أن يظن في بعض الخوارق أنها من كرامات أولياء الله تعالى وتكون من الشيطان لبسها عليه لنقص درجته ولا يعرف عنها من الشيطان wuxuuleeyaha dhici karaa arrimaha oo caadaadka khilaafsan gobolkood inuu u malayo karaamo allah inay taho inta wax khaariqahu uu ka dhaceen ama qeyrkees uu ka dhacay wax khaariq lilcaada ah inuu u mareeyo arrintaasu inay tahay karaama min karaamaatillaahi oo uu isaga ku karaameeyey ama addoonkaas uu ku karaameeyey laakiin fi lwaaqic takuunu min ashaydaan shaydaan arrintaas khaariqaana shaydaan wax uu ka dambeeyey inay yihiin ay dhici kartaa labasahaa calayhi arrintaas buu ku dabagediyey oo arrin aan karaamo ahayn buu u moodsiiyey karaamo inay tahay linaqsi darajatihi maxaa yeele darajadiisa hooseyda qofkan oo kalama sooci karo wax maaragtay min allaahi ah iyo wax min ashaytaan ah walaa yacrifu annaha min ashaytaan shaydaanka inay xaggiisa waxaan ka socdaana ma garanaayo wa in lam yakhruj bidalika can wilaayati illaahi tacaalaa arrintaas bayuuna uga bixinin wilaayada rabbi maxaa yeele wilaayadiisu waa islaamkii arrintaasna islaamkii ugama bixaayo فإن الله سبحانه وتعالى تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان ummadan allah subxaanahu watacaala min raxmati waxaa ka mid a wixii gef uga dhacaa oo ayna u qasdinin amase hilmaan uga dhacaa inuu ka saamaxay faqaala tacaala aamana arasuulu bimaa unzila ilayhi min rabbihi waalmu'minuuna rasuulku wuxuu rumeeyey wixii loo soo dejiyey xag rabbi asaga iyo mu'miniintuba kullun aamana billaahi dhammaantood mu'miniintii iyo rasuulkii waxay rumeeyeen wixii e, e, allah bay rumeeyeen iyo wamalaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi e, laa nufariqu bayna axadin min rusulihi kala saari mayno rusushiisa wax ka mid ah oo gabalna ma rumaynayno gabalna ma diidayno dadka muslimiinta ah muminiinta ah waa arrinta ay u wada duwan yihiin ummadaha kaleeto oo ummadaha kaleeto rusushoo dhan mawda rumaysna yuhuudii maalan ciisa laguma kari karo inay rumeeyaan amase nasaaradii eh, maaratay inay eh, muusa rumeeyaan maalan lagu kari maayo laakiin muslimiintii way rumaysan yihiin rususha ilaahay soo diroo dhan iyo kutubtiisa kala saari maayaan rusushana wa qaaluu waxay dhaheen samicnaa wa atacnaa waan maqalnay waa ataacnay wafraanaka dembi ayaan ku warsanaynaa rabbanaa wa ilayka almasiiru yaa rabbanaa adiga ayaana lagu la soo laabanhayaa laa yukalifu allaahu nafsan ilaa wuscahaa allahu subxaanahu watacaala min raxmatihi waxaa ka mida qofka wax uusan karaynin inuusan ku kallifinin waxa qofka uu u jidayey waa wax daaqadiisa soo hoosgeli karta lahaa maa kasabat wixii ay nafsadaasu kasbatay wanaag ah ee leedaha hawaabkiisa wa calayha ma ktasabat waxaa korkeeda ah waxa ay samaysay oo xumida ah ciqaabkeeda rabbanaa laa tuaakhidnaa rabbanaa yaa rabbana laa tuaakhidnaa hanoo qaban in nasiinaa haddii aan hilmaanno aw akhdacna ama aan gefno labadaas arrimood marka wixii ku dhaca hilmaan iyo wixii ku dhaca gef aan loo qasdinin marka allah subxaana wa tacaala wuu ballan qaaday in uu ka dhaafahayo ربنا ولا تحمل ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا وح ulaysaha saar oo ummadihii hore saaraa oo maaratay aan soo marnaydba ka hor kamaa xamaltahu cala aladiina min qablina sida ummadihii hore aada u saartay ummadihii naga horreeyey rabbanaa walaa tuxamilnaa maa laa daaqata lana bihi wax aan daaqadeenna ahayn awooddeeda aan ahayna ha nugu kallifin oo ha nooga dhiginin shay cibaado ama ah tiran amase cuquuba ah ha noogaga dhigin waafu cannaa waqfir lanaa noo dhaaf oo noo dembi dhaaf warxamnaa noo harsoonta mowlaanaa adiga ayaa gargaaraheena ah fansurnaa cala alqowmi alkaafiriina nooga gargaar qolada kaafiriinta ah وثبت في الصحيح أن الله سبحانه وتعالى استجاب هذا الدعاء وقال قد فعلت صحيحا وحكسو أروري دعاء إنه الله سبحانه وتعالى ونغا أقبلي وأوير هدوان يالي وحايد ويديستين ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية مركي أي سودكتي وإن تبدوا هداد موجسين maa fii anfusikum nafsadiinna waxa ku sugan ow tukhfuuh ama aada ku qaridiin yuxaasibkum bihi illaah allaah baa idinku xisaabahaya fayakfiru liman yashaau qofku doonana wuu dembi dhaafi wayucadibu man yashaau qofku doonana wuu cadaabi wallahu calaa kulli shayin qadiirun wax kastana wuu awoodaa marka aayaddaas waxaa ka muuqata marka wixii qofku uu nafsadiisa ku siraysa oo nafsadiisa soo mara oo khataraadka la yidhaahdo wax nafsadiisa aan ku hakan ee qalbigiisa un ku soo dhacaa in maaragtay ay gelhayaan xisaab rabbi oo loo xisaabahayo arrintaas marka allah subxaanahu wa tacaala wuu naga khafiifiyey sida noo imaan doontaa laakiin waxaa meesha ku jira wixii marka qofka khataraad aan ahayn ee casmi akiida ah wax uu u qasday oo qalbigiisa uu ku xiray oo uuna marna daynaynin qalbigiisa ku jira taas ayada waa loo qaban hayaa ee waxaan alka saamaxay waxa weeyaan wixii qalbiga aan ku hakanoo qalbiga soo mara amaa wuxuu qofku u qasday oo casmi akiid ah laga maarmaan weeye taas in loo ciqaabo sida laga fahmayo xadiidkii idaa taqaabala almuslimaani bisayfayhima falqaatilu waalmaqtuul laba muslim hadday seef hub iskala hor imaadaan qaatilka iyo maqtuulku finaar saxaabadu way dhaheen maatay dhaheen haada alqaatilu yaa rasuula allaahi fama baalu lmaqtuuli ninkan wax dilay arrintiisu way caddahayoo ficil baa ka dhacay laakiin qofka maqtuulka ah isaga ficil aan ka dhacaynin maxaa arrintiisu ay tahay markaas waatuu yidhahda nebigu inahu kaana xariisan calaa qatli saaxibihi xirsuna waa wax qalbiga ku jira niyadaas uu qalbiga kaga go-need inuu ninkaas dilo ayuu u qabtay allah subxaanahu watacaala uu naar ku murtay waa casmi iyo xirsi qalbi ahoo akiida ah weeyaan marka waxaas waa qofka waa loo qabanhayaha wax allah subxaanahu wa tacaala uuna raadi ka ahayn waa inuusan qofku casmi akiida ah iyo niyo qawi ah waa inaysan marna ku soo marinin waxyaalaha qalbiga kusoo dhaca khafiifkaana allah wuu naga saamahay qaala dakhala quluubahum minha shay-un qalbiga waxbaa ka gala marka saxaabadii lam yadkulhaa aan gelinin qabla dalika lam yadkulhaa qabla daalika shay-un ashaddu minhu markaas ka horna waxaas wax ka dhib badan qalbigooda ma gelin waa arrin aada u adag marka oo maarata qalbiga wuxuu soo maraa lagu ciqaabahayaa waa arrintaas aad bay u dhigtay fa alqa allaahu aliimaana fii quluubihim waxaan leeyahay faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalama quluu samicnaa wa aطacnaa wa sallamnaa sidaas dhah buu yidhaahday hawaan maqalna yaa rabbanaa waan ku ateecnay arrinteedna waan ku dhiibanay qaala faalqa allaahu aliimaana fii quluubihim allah subxaanah watacaala iimaan buu qalbigooda ku riday faanzala allaahu laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscahaa ilaa qowlihi aw akhda'na qaala allahu tacaala qad facaltu rabbanaa walaa taxmil calayna isran kamaa xamaltahu cala aladiina min qablina qaala qad facaltu taasna waan yeelay ربنا ولا تحملنا ما laa طاقة لنا bihi wacfu عنا واغفر لنا وارحمنا anta مولانا fansurna cala alqowmi alkaafiriina qaala qad facaltu waxaasoo dhan marka allah subxaana watacaala uu naga yeelay do-ooyinkaasoo dhan wixii marka qalbiga ku jiray oo khadaraadka ahna waxay ka mid yihiin marka waxaas ilaahay uu naga yeelay inuusan noo qabanaynin wa qaala tacaala laysa calaykum junaaxun dembi idinma saara fii maa akhda'tum bihi wixii aad ku geftiin walaakin maa tacammadat quluubukum wixii qalbigiina uu u qasday ayaa ma aragtay idin saaran dembigiisa markii la nahiyey qofku qof uusan dhalinin inuu ibnigaygi weeye yidhaahdo laga nahiyey ayaa waxaa dhici karta marka qofka carabkiisa inuu mar maaragtay u dhaqo oo uu yidhaahdo canugaygi weeyaan ibni maalan amase uusan ka warqabinin qofka uu leeyahay ibnu fulaan inuu ibnu fulaan fil waaqic inuu yahay uusan ka warqabine uu u nisbeeyo maalan qofaan dhalaynin laakiin isagu ma oga waaqicaa sida uu yahay gaf noocaas oo kale haddii uu dhacona allah subxaana watacaala wuu naga dhaafay laakiin wixii qalbigu qasdo oo isagoo og inuusan cunugiisii ahayn laakiin uu yahay cunug tabani maaragtay cunug ugu ah inuu yidhaahdo ibnii amase qalbiga uu kaga xiro taas marka waa dembi baa saaran وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وعمر بن عاص رضي الله عنهما مرفوعا أنه قال إذا اجتهد الحاكم قفك حاكمك أهدي اجتهاد وحكمها يا فأصاب فله أجران أو أصيب لو أجبوا ليه هدو أرنتي الله سبحانه وتعالى أكتس حقك أهد هدي أصيب لو أجبوا ليه haddii uu gefona lahu ajrun waaxidun marka haddii qofku intuu ijtihaado qofkaas ijtihaadayana waa inuu ahal ijtihaad u yahay ee qof kasta intuu arrin fiirfiiriyo inuu arrin qariro uu yidhaa saanaa sharciga ku bannaan ama saanaa xaaraam ku ah sharciga ahalna uusan u ahayn inuu ijtihaado markaas waxa weeyaan mu'aakhad weeyaan qofku ijtihaadaya waa qof ahal u ah inuu ijtihaado maxaa yeele ninka aan ahal u ahayn hadduu ijtihaado wuusuu hoosgelahayaa qaadiyaani fi nnaar wa qaadin fi ljanna kaad garanaysiin marka qofka hadduu ahl ijtihaad u yahay oo uu ijtihaado laba ajar buu leeyahay haddii uu asiibo laba ajar oo ajrun calaa ijtihaadihi ah dadaalkaas iyo ficilkaas uu sameeyey ajarka labaadna calaa isaabatihi lilxaqi kaasna ajar buu ku leeyahay amaa ninkan dambeeto uu gafay hadda ajru isaabatihi lilxaqi ma helin laakiin ajru ijtihaadii wuu helay meeshaas waxaa ka muuqata marka masaa-isha maalan taari'a ah oo nusuusta aan ku caddayn maalan cinda allaahi inay xukmi waaxida ay leedahay oo xukmigaas ay dhici karto qofku inuu asiibo iyo inuu gefo meeshaas marka waxaa xadiiskan lagu radiyey qolada dhahda kullu mujtahidin musiib ninku hadduu ijtihaado waxa uu gaaray waa xaq weeyaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa wixii xaqa ku ahay ayuu heleelay qowlkaas ayaa lagu radinhayaahoo meeshan waxaa ka muuqata in qofku uu intuu ijtihaado uu xaqii haleeli karo gafina karo xaqii falam yuasim ilmujtahida almukhdia qofkii mujtahidka ah oo gefay ma uusan dembi kuma uusan xukminin bal jacala lahu ajran cala ijtihaadihi wa jacala khatahu makfuuran lahu walaakina almujtahida almusiiba lahu ajraani fahuwa afdalu minhu ولهذا لما كان ولي الله يجوز أن يغلط لم يجب على الناس الإيمان بجميع ما يقوله من هو ولي الله إلا أن يكون نبيا وليها ما دام أي بأكرتو قفك ولي الله أه إنو قفو ضدك واجب كما أها قفك سولي قالوا شيء هي وح وليه دم إلي رميان إنو قفك سولي قالوا شيء هي النبي هموغيه دون النبي هاي hadda maa yandiqu can ilhawaa weeyaan wax allaale wixii uu la yimaado qowl iyo ficilba sharci weeyaan waana in loo hogaansamaa amaa qofka kaleeto kullu maa yaquuluhu aw yafcaluhu in lagu ateeco ama lagu raaco waajib ma aha waxaa dhici karta inuu gabsan yahay fii bacdi umuur walaa yajuusu illaahi an yactamida sidaas awgeeda asaga qudhiisa ninka maaragtay muslimka ama muminka ah weliga ilaahay ah waxa qalbigiisa ku dhacay asagu inuu ictimaado oo wixii qalbigiisa uu ka dareemabu ugu malay inay xaq yihiinna ma dhacayso saas waa inaysan dhicin walaa yajuusu liwaliyillaahi uma bannaana an yactimida inuu cuskado calaa maa yulqa ilayhi fii qalbihi wixii qalbigiisa lagu soo tuurahayo wa calaa maa yaqacu lahu amase wixii u dhacahaya oo mimaa yaraahu asagu uu u malaynahayo ilhaaman inay yihiin ilhaam wa muxaadahatan sheeko oo maala min allaahi laga soo gaarsiiyey oo malaa'igtiisu ay soo gaarsiiday wa khitaaban min alxaqi amase khitaab wax uu u malaynhayo khitaab xaq rabbi ka yimid wuxuu u malaynhayo inuu iskada ma bannaana buu leeyahay bal yajibu calayhi an yacrida dalika jamiicahu calaa maa jaaa bihi muxamedin sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay arrintaasoo dhan waxaa waajib ku ah wuxuu isagu u malayo inay irhaam yihiin amase muxaadasa u maleeyo amase khitaab uu u maleeyo waxaasoo dhan inuu uu u bandhigo wixii nebigu la yimid baa waajib ku ah fain waafaqahu qabilahu wain khaalafahu lam yaqbalhu ayib wain lam yaclam am muwaafiqun huwa am mukhaalifun tawaqafa canhu idan uu ka istaagayaa hadduu shaygaas uu qalbiga ka dareemay intuu nusuustii fiiriyey uu fahmi waayo nusuustu arrintan inay waafaqsan tahay amase ay khilaafsan tahay ha ka joogo iyadana ah. hmm. wuxuu leeyahay nusada madbuuca taasaa dabcadii horeydaya nusadaas madbuuca ah amishkuu ku sheegay ilaa an yakuuna muwaafiqan macnuhu marka ma iskhilaafsana wannaasu fii hada albaabi halaathatu asnaafin baabkan marka dadku saddex qaybood bay ku yihiin buu leeyahay weliga arrimihiisa saddex qaybood bay dadku ku yihiin طarafaani wa wasat laba daraf oo kala fog iyo daraf dhexdhexaad ah minhum man ida اctaqada fi shakhsi anahu waliy اllahi waafaqahu fi kuli ma yadunu anahu xadaahu bihi qalbhu can rabbih wasalama ilayhi jamiic ma yafcalu dadka waxaa ka midahuu leeyahay dad haddii ay u maleeyaan shaksi inuu weliyullaahi yahay wax allaale wixii uu u malaynhayo qalbigiisa inuu u sheegayno qofkaas oo rabbigiisa uu kaga sheegay oo dhanuu ku waafaqhayaa arrimaha uu samaynaayona waa u sallimaya waa u deynhayaa daraf marka oo tadaruf ku jiro weeyaan wax allaale wuxuu sameeyo qofka looma sallimi karo wax khaldan baa jira kulley qof uu samayn karo qofku macsuum ma ahee wa man idaa ra'aahu qad qaala aw facala maa laysa bimuwaafiqin lisharci akhrajahu can wilaayat illaahi bilkuliyati wain kaana mujtahidan mukhti'an dadka waxaa ka mid a ah, waa darafkii kaleete oo isna tadaruf ku jire haddii uu arko inuu qowl ka dhacay ama ficil ka dhacay sharci aan waafaqsanayn wilaayadu ka boorinhayaa oo wilaayada rabbiibuu ka saarhayaaho wuxuu leeyahay weli ilaahay maba ah ninka waxaan sameeyey wain kaana mujtahidan mukhdian ama xataa ha noqdo maarata nin mujtahida mukhdi ah labadaas daraf markaa khalad weeyaan labaduba khayrulumuuri awsatuhaa arrimaha waa u wanaagsan kuwa dhexdhexaadka ah وهو أن لا يجعل macsuuma walaa ma'huuma إida kana mujtahida mkhdican qaacidow aada u wanaagsan weeyaan an laa yujcala macsuuman inaan weligii laga dhiginin macsuum walaa ma'huuman ida kaana mujtahidan haddii uu maaragtay ijtihaad arrintan ay ku dhacana aan laga dhiginin dambaabay marka wasadiyadii saasay keenaysaa oo qofka dembigaas uu ka dhaco inaan laga dhihin laga dhiginin qof dambaabay oo muxaqaq u yahay dembigiisu aanan laga dhiginin qofka imsane inuu macsuum yahay ah, xalka wasadka weeyaan oo sharciga waafaqsan falaa yutabacu fii kulli maa yaquuluhu waxa uu leeyah o dhan lagu raaci maayo walaa yuxkamu calayhi bilkufri waalfisqi maca ijtihaadihi isagoo maarata ahl waa inuu ijtihaado waxyaale ijtihaad uga dhacay awgeedana kufri iyo fisqi laguma xukmin hayo فالواجب على الناس itibaacu ما بعث الله به رسوله dadka waxaa waajib ku ah wixii rasuulka allah uula soo diray inay raacaan wa amaa idaa khaalafa qowla bacdi alfuqahaa'i wa waafaqa qowla aakhariina lam yakun liaxadin an yulsimhu biqowli lmukhaalifi wayaquula hada khilaafu sharci aw hada khaalafa sharca wuxuu leeyahay dadka waxaa waajib ku ah wixii rasuulka allah uu la soo diray inay raacaan wa ama idaa khaalafa haddii qofku uu khilaafo qowla bacdi alfuqahaa'i fuqahada gabolkood warkood hadduu khilaafo wa waafaqa qowla aakhariina kuwo kaleeto qowlkoodna uu waafaqo lam yakun liaxadin qofka uma sugna inuu yidhaahdo an yulzamha inuu ku ilzaamiyo biqowli lmukhaalifi qofkii marka uu khilaafsanaayo qowlkiisa qowlkiisa inuu ku ilsaamiyo qofkaas iskama laha oo markaa uu ku ilsaamiyo uu yidhaahdo haadaa khaalafa sharca saas iskama laha yacni arrinta haddii khilaaf ay tahay oo ninku nin faqiiha warkiisa uu khilaafo laakiin isla markaasna uu waafaqsan yahay fuqa ka helay qowlkeeda inuu qofku yidhaahdo ninkaanu maadaama uu khilaafay ninkii faqiiha ahay annaku masalan oo madhabtiisa aan haysanay amase kutubtiisa aan akhrisanayna qowlkiisa maadaama uu khilaafay sharcigiibuu khilaafay inuu yidhahdo qof iskama lahaa sharci khilaafku ma wax sahlan ma aha waa un inuu yidhaahdo sheekhyadulu khilaafo un waqad habata fi saxiixayn can nabiyi sala allah alay slam annahu qaala qad kaana fi lumami qablakum muxaddathuuna ummadihii hore waxaa jiray oo idinka horeeyey waxaa ku jiray ummada maaragtay wax loo soo tuuro wax lagu soo ilhaamiyo muxadath yacni mulham weeyaan waxba qalbiga looga tuurahayaa fa in yakun fii ummatii axadun haddii ummadeyda uu ku jiro mid ka mida dadkaas fa cumaru minhum fa cumaru minhum cumar waa ka mid warawa tirmidiyu wagayruhu can inabiyi sala allahu alay slam anahu qaala low lam ubcad fiikum haddii aan aniga laysoo diri lahayn labu-aysa fiikum cumar baa lasoo diri lahaay xadiidkaas marka suudi alaali almasnuuca fi lakhbaari almowduuca wuxuu leeyahay maaragtay akhrajahu ibnu cadiyin can cuqbat bni camir marfuucan waqaala laa yasixu liana fii sanadihi zakariya wahuwa kadaaba yadacu alxadiida xadiis mowduuca weeyaan wa fii xadiisin aakhar ina allaha daraba alxaqa xaq ayuu saaray calaa lisaani cumar wa qalbihi cumar lisaankiisa iyo qalbigiisa ilaahay baa xaq saaray oo xaq inuu ku dhawaaqo u badan yahay marka xadiiska xadiis saxiixa weeyaan wa fiihi low kaana nabiyun bacdii haddii nebi uu aniga iga dambaylahay lakaana cumaru ayuu ahaa lahaa laakiin nebi ka dambeeyaan jirin marka wa kaana caliyu bnu abi taalib wuxuu dhahahayey radia allaahu canhu yaquulu maa kunnaa nubcidu ma aanaan fogaynayn buu leeyahay ma ahayn inaan naku fogaynayno ana asakiinata tantiqu cala lisaani cumar malaa'igtu inay carabkiisa ku hadlayso yacnii carabkiisa uu muwafaq yahay oo wax sawaaba uu ku hadlaayo weeyaan ulajeedadu habata hada canhu can caliyin min riwaayati shacbiyi wa qaala ibnu wuxuu yidhaahday maa kaana cumaru cumar muusan ahayn yaquulu fii shayin inuu arrin wax ka sheego oo uu arrintaas yiraahdo arrintaas uu ka yiraahdo innii la uraahu kadaa haddii arrin uu yiraahdo arrintan saas inay tahaan u malaynayaa ilaa kaana kamaa yaquulu sidaas isagu uu leeyahay ayay arrintu noqonaysaa fi lwaaqic wacan qays bni daari qaala kunnaa nataxadath waxaan ku sheekaysanaynay ana cumara yantiqu calaa lisaanihi malak inuu ku hadli lahayo cumar carabkiisa wa kaana cumaru wuxuu dhahahayey iqtaribuu min afwaahi lmutiiciina wasmacuu minhum dadka mutiiciinta oo allah subxaana watacaala daacadiisa ku dadaalaa oo ku toosan afkooda u dhowaada oo wax ka maqla waxa ay leeyihiin fa inahu tatajallaa lahum umuuran saadiqa waxaa u muuqanaysaa arrimar dhab ah run ah wa haadihi alumuuru asaabiqa arrimahan oo runta ah alatii akhbara biha cumar bnu khadaab radi allahu canhu annaha tatajalaa lilmutiiciina dadka mutiiciinta ay u muuqanaysaa arrimahan uu cumar ku sheegayey hiya alumuuru alatii yakshifuha allahu casa wajala lahum faqad habata ana liwliyaa illahi mukhaatabaatun wa mukaashafaatun owliyadu waxay leeyihiin marka mukhaabaad iyo mukaashafaat mukhaatabaadka iyo mukaashafaadka marka sheikhu fii eh, alfataawa wuxuu ku yidhaahday isagoo sharxayo wuxuu yidhaahday maa kaana min alkhawaariqi min baabi alcilmi fataaratan bian yasmac maa laa yasmachu gayruhu wax aan qeyrkiisu maqlin inuu maqlo way dhici kartaa wa taaratan bian yaraa maa la yaraahu gayruhu yaqdatan wa amase soo jeed amase hurdo wa bian yaclama maa laa yaclamu gayruhu إلهاما أو إنزال علم ضروري أو فراسة صادقة يسمى كشفا ومشاهدات ومخاطبات intaa solana lagu magacaabaa qofka haddii maaragtay wax uuna dadku arkaynin uun ay dhacdo inuu arko amase wuxuuna maqlin dadka kaleeto inuu maqlo amase isagoo hurdaayo uu ru'yo fiican arko ru'yadu ay sax noqoto amase maaragtay firaaso wax la yidhaahdo oo aada maaragtay fiiradiisu qofay u xoog badan tahay oo ka dhalatay daacaadkiisoo aada u wanaagsan arrimaha noocaasa ogaanta noocaasa ah ayaa la yidhaahu leeyahay mukaashafaat amase mukhaatabaat ee ma aha waxyayaa qofka kusoo degahaya oo ma jibriil baa loo soo dirahayaa amase lawxulmaxfuudku fiirinahayaa taas ma aha ee qofka arrin baa la ogeysiiyey oon sidaa loo wax loo ogeysiiyey taasoo kaleeta ayaa lagu magacaabaa uu leeyahay mukaashafaad iyo mukhaatabaad marka qofkan mukaashafaad uu leeyahay amase mukhaatabaad uu leeyahay amase ma laha in laysku dhibo ma aha waxaa muhiima ah qofkan sulugiisa in la fiiriyo un oo haddii wax laysku dhibahayo qofkan sharciga siduu ugu toosan yahay oo uu amarka iyo nahyiga u fuliyo kaas unbaa maarata in la fiiriyo oo baaritaan u baahan laakiin waxyaalahan kaleeto way dhici karaan marka qof marka arrintaas lama diidi karo oo maarata waxay noqonaysaa yacni tadaruf dhinac kaleeta ah wa afdalu haaulaa'i fi hadihi اlummati bacda abi bakrin cumar bn اlkhaaab cumaru bnu اlkhadaab radia allahu canhuma faina khayra hadihi lumma bacda nabiyihina bacda nabiyiha ummadda nebigeeda kadib waxa u khayr badan abubakr uma cumar waqad habata fi saxiixi tacyiin cumar biannahu muxadathun fi hadihi lummati waa la sheegay fa ayu muxadatin qof kastoo wax loo sheego amase wax lagu ilhaamiyo wa mukhaataba amase khitaab la kulma oo loo khitaabo furida fii ummati muxamedin oo lagu qadaro ummaddan muxamediin inuu ku jiro fa cumaru afdalu minhu cumar wuu ka fadli badan yahay wa maca haada iyadoo saas ay ahayd fa kaana cumaru yafcalu maa huwa alwaajibu calayhi cumar wuxuu samaynaya waxa waajibka ku ah fayacridu maa yaqacu lahu waxaas isaga u dhaco qalbiga uga soo dhacaa wuxuu u bandhigahayey maa jaaa bihi rasuulu sala allahu calayhi wasalam fataaratan yuwaafiquhu marna sharcigiibuu wixii waafaqahayaa fayakuunu dalika min fadaa'il cumar arrintaas waxay ka mid noqonaysaa marka fadaa'il cumar bay ka mid noqonaysaa oo xaqii allah agtiisa xaqa ah ayuu waafaqay kamaa nazala alqur'aanu bimuwaafaqatihi hayra mara saad ogtihiin waxyaalo badan inuu yidhaahdo waafaqtu rabbii fii halaahin waxyaalo kaletan way jiraan wa taaratan yukhaalifuhu fayarjicu cumaru can daalika wuxuu leeyahay maraadna xaqii intuu maaratay nebigu la yimaaday intuu waxyaalahaas lagu ilhaamiyey ama qalbiga uga soo dhacay u bandhigay ayaa waxa usoo baxday waxaanu inay sharciga khilaafsan yihiin fayarjicu cumaru can dalika kamaa rajaca yowma alxudaybiyati lama kaana qad ra'aa muxaarabat almushrikiina markii yowma alxudaybiya u arkay mushrimiinta dagaalka ay wadaan iyo dhibka ay muslimiinta ku hayaan ayuu ra'yi qaatay ra'yigii kadib uu ka laabtay marka walxadiidu macruufun fi lbukhaari wagayrihi faina nabiya sala allahu alayh wasalama qad ictamara sanata sittin min alhijra sanadkii lixaad buu nabigu soo maaratay cumro soo niyeystay oo madiina asagii saxaabadiisa ay ka soo baxeen wa macahu almuslimuuna naxwu alfin waarbacimiatin ayagoo ah wax u dhow kun iyo afar boqol wa hum aladiina baayacuu taxta ashajara wa kaana qad saalaxa almushrikiina bacda muraajacatin jarat baynahu wa baynahum calaa an yarjica dalika alcaama wayactamira min alcaami almuqbil mushrikiinta marka ayagaa suldada haystay wuxuu kula heshiiyey iyadoo muraajaca ay dhex marta asaga iyo ayagaba inuu sanadkan iska laabto oo uusan cumraysan oo wayactamira min alcaami almuqbil sanadka soo socda sanadka toddobaad uu umraysto wa sharada lahum shuruudan wuxuu u shardiyey rasuulku shuruud fiiha shuruudaas waxaa ku jirtay nawcu ghabaadatin cala almuslimiina fi daahiri wax xoogaa jawrfal ah laakiin sida daahirka ah wax muslimiinta jawrfal ku ah sida daahirka ah ayaa shuruuddaas ku jirtay fi daahiri buu leeyahy laakiin fi lwaaqici ma aha wayna dhici doontaa fashaqa dalika calaa kaiirin min almuslimiina arrintaas way dhibtay dad badanoo muslimiinta ka mid ah wa kaana allahu warasuuluhu aclama wa axkama bima fii dalika min almaslaxa rasuul allah subxaanah wa tacaala iyo rasuulkiisa ayaa ku cilmi badnaay oo ku xikmad badnaay arrintaas waxaa ku jiray oo maslaxad muslimiinta ah wa kaana cumaru fii man kariha dalika cumarna wuxuu arrintaas inuu karaehiystay oo shuruudaas ay dhibtay muslimiintu ay qarireen oo ay qaateen xataa qaala linabiyi sala allahu alayh wasalam yaa rasuula allaahi alasnaa cala alxaqi wa caduwunaa cala albaatili muqadimaad buu soo deliishaday wuxuu leeyahay annaku sow ma ahin miyaanan ahin kuwa xaq ku taagan cadowgeena baatil uu ku taagan yahay qaala bala qaala afalaysa qatlaanaa fi ljannati wa qatlaahum fi nnaar miyayna ahayn kuwa annakana laka dilaa inay jannada ku jiraan kuwa iyaga laga dilaana ay naarta ku jiraan qaala balaa qaala facalaama nucti daniyata fii diininaa maxaan isu siinaynaa annaku marka hoosaynta diinteenna maan annaku iska celinno oo dagaalanno nimankan arrinta shuruuddaas aan aqbalnay daniya fii diinina weeye hoosayn oo diinteenna aan ku hoosayno faqaala lahu nabiyu sala allah alay slam innii rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam wa huwa naasirii walastu acsiyahu saas buu nabigu u jawaabay marka arrintaas marka waa arrin cumar uga soo fakatay kiirah cala alislaam iyo maaragtay dadaal iyo ijtihaad iyo weliba xaalad caro ah qofka marka mararkaasoo kaleeto way dhici kartaa marka kelimad adag inay ka soo fakato maxaa yeele hadda kelimada markii loo fiirsado waxa weeye rasuulkii inuu aqbalay wax dulli ah inuu aqbalay arrintaasna arrin sahlan ma aha Ah, laakiin cumar maaragtay ijtihaadkiisa iyo caradiisa iyo mowqifka oo aada xasaas u ahaa ayay warkan uga soo fakatay uu yidhaahday maxaan dulli isu siinaynaa oo diinkeenna maxaan dulli maarata ugu qaadanaynaa waana arrin aada khatar u ah marka kadibna cumar wuu ka shallaayi doonaa si noo iman doonta faqaala lahu nabiyu sala allahu alayh wasalam inii rasuulullaahi wahuwa naasirii anugu waxaan ahay rasuulkii rabbi waana ii gargaarhayaa mana caasinhayo arrintan marka ee nebigu jawaabtaas kalihu siiyey oo gaaban uma qaala cumar baa wuxuu yidhahda isagoo marka arrintii sii wadaa afalam takun tuxadidunaa annaa na'tiya albeyta wa natuufa bihi miyaadan ahay inaan noo sheegay jirtay inaan imaanayno beytka oo aan dawaafayno qaala balaa qaala aaqultu laka aw aqultu laka annaka taatiyahu alcaama annaka taatiihi alcaama miyaan laakiin kugu iraahday sanadkan baan tegaynaa miyaan kugu iri buu leeyahy rasuulku qaala la qaala innaka aatiihi wa mutawifun bihi beytkana waa tegi doontaa waana dawaafi doontaa fadahaba cumaru ilaa abi bakrin radia allaahu canhu faqaala lahu mila maa qaala lilnabiyi sala allahu caleyh wasalam wixii nebiga uu ku yidhaahday ayuu abubakarna ku yidhaahday wuxuu doonahayaa markaa sida ka muuqata waaqica inuu asna abubakarna uu ithaareeyo oo markaas ay rasuulka u wada tagaan arrintan wax laga bedelo saasaa ka muuqata waradda calayhi abuu bakrin mihlu jawaabi nnabiyi sala allahu caleyhi wasalam jawaabtii nebigu marka uu asiibay abuu bakar walam yakun abuu bakrin yasmacu jawaaba anabiyi sala allahu calayhi wasalama fakana abuu bakrin akmala muwaafaqata lilahi walilnabiyi sala allah alay slam min cumar arrinta marka abuu bakar baa ahaa inuu ka waafaqitaan badan yahay allah iyo rasuulkiisa cumar buu ka muwaafaqo badnaa wa cumaru rajaca can daalika arrintaas cumar kadib uu ka laabtay wa qaala facamiltu lidalika acmaalan arintaas marka jawaabtii amase arinta aan sheegaynayba tan weeye wuxuu leeyahay arintaas horta wuu ka laabtay arintaasna acmaal buu u sameeyey kadib asagoo isdhahahaya amase ka cabsanaya kelimadaas inay dhib u keento fii diinihi ayuu acmaal badan oo taacaada uu sameeyey asagoo kaga kafaara gudanaya kelimadaas maaragtay yowmulxudaybiya marka maaragtay kelimadaas laakiin annaga agteena waxaa dhici kartaa inay khafiif iska noqoto ayna saas macno u lahayn laakiin isagu wuxuu leeyahay acmaal ayaan saameeyey anoo maaragtay u qasdahaya kelimadaas inaan ka kafaalo guto oo dhibkii iga soo gaari lahay buu maaragtay uu kaga kafaaro gudanhaya acmaashaas kelimadaas iyo maarata boqolaalkeeda aad dhici karta marka inaan annagu ku celcelinno wamaca daalika ayna nala ahayn wax khalada inaan ku dhacnay ama wax diinkeenna dhib u keeni kara inaan samaynay marka arrintaasna waxa weeyaan tarbiya maaragtay dadkii nebigu uu tarbiyeeyey oo hadigiisii arkay suluugoodii weeyaan wax aan maaragtay aada basiid u ah annaga agteenna ayaa aada ula weyn oo ay ka cabsanayaan inay maaragtay filmaaali inay dhib u keento fii diinihim wakadalika lama maata nabiyu sala allahu alay wasalam ankara mowtahu awalan wuu inkiray inuu dhinta nebiga falama qaala abu bakrin inahu maata rajaca cumaru can dalika wakadalika qaala fii maanici zakaat arrimahaasoo dhan fiiri abuu bakar baa markiiba waafaqahayey maaragtay arrinta sawaabkeeda markiiba markuu abuubakar u yimaaday markii hore cumar waatii uu kululaaday oo maaragtay uu yidhaahday ninkii yidhahday waaba dhintay shaqan ka qaban hayaa oo seeftiisa ula baxay wa maca dalika abuubakar markuu nabiga saas mar u fiiriyey uu yidhaahday maaragtay tibta xayan wa meytan oo uu garta markiiba inuu dhintay cumarna markaas kadib uu khafiifay falama qaala abu bakr inahu maata rajaca cumar can dalika wakadalika qaala fi maanici zakaati qaala cumaru liabi bakrin kayfa tuqaatilu annaasa waqad qaala rasuulu llahi sal l slam umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaha illa allah wa anii rasuulu llahi faida qaaluu dalik casamuu minii dimaa'ahum amaalahum ila bixaqiha xadiiskaas buu soo deliishaday marka cumar abuu bakar buu wuxuu leeyahay qitaalu lmurtadiina wa maanici zakaa ilaa nebigu markii uu dhintay dad badan oo acraabta ka mid a ah ayaa laba qolon laba qaybood u qaybsamay qaybo waxay dhaheen diinkiiba ay ka baxeen oo way ridoobeen qolana sakadiibay diideen oo waxay dhaheen ibnu abi quxaafa ducadiis waxba nagu tari mayso ducadii nebiga ayaan ku bixinaynay zakadan ibnu abi quxaafa ducadiisna waxba nagu tari mayso sakana bixi mayno nebigii baan sii jirnay nebigiina waa dhintay labada qoloba nabi marka abuubakar in dagaal lagu qaado la weeraro islaamkii loo soo celiyo ayuu maaragtay eh, ayuu qariray marka qoladaas fil waaqici sakada diidaysaa waxay ku dhaceen inay diideen shay ka mida arkaanta islaamka way diideen laakiin culammadu waxay dhahaan waqti shubha ay jirtay oo shubha ay ku quntay ayay ahayd shubhadiina waa laga saaray kadib marka qofkii arkaanta islaamka mid ka mida diidaa oo inkiraa isaga marka waa inuu kufur ku dhaco weeyaan laakiin ayaga waxaa loogu cudurdaaray maadaama ay wax soo daldaliishadeen oo ay dhaheen maaragtay khud min amwaalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tusakiihim biha wasalli calayhim aayaddaas bay waxoogaa soo daliishadeenoo ishtibaah baa galay marka waa looga cudurdaaro ayaga lagama dhiginin inay murtadiin yihiin qolo kaloo murtadiinana way jirtee laakiin kadib yacni arinta markay caddaatay oo shubahaadka ayaga laga bixiyey kadib qofkii inkira oo masi diidaa isaga arintiisa marka kufriday isu bedelisa faqaala lahu abuu bakrin radia allaahu canhu alam yaqul ilaa bixaqihaa maaan xadiiska aanan ku jirnin ilaa bixaqihaa ayib xadiiskan marka waxaa ku cad un kelimatu tawxiid kaliyaha ku cad laakiin xadiiskaas sida la ogyahay abu hureyrana uu wariyey wiilkiisoo cabdullaahi ibnu cumarna uu wariyey waxaa ku wada jiray wa yuqiimu asalaata wa yu'tu zakaa marka markaas labadaas xadiid labadaas xadiisoo xadiisna abu hureyra uu wariyey xadiidna wiilkiisa cabdullaahi ibnu cumar ibn khadaab uu wariyey oo arrintan laysku hayo nas qaadic ku ah xadiiskaas markaas ma la xusiisan ayaguna ma ayna jooginin abu hureyra iyo maxaanku ku idhahda cabdullahi bni cumar laakiin xadiidkaas waafaqitaankiisa abuubakrin bakrin radia allaahu canhu qiyaas buu ku soo saaray oo wuxuu yidhahda ilaa bixaqiha ayaa xadiiskan la socota marka sakaduna waxay ka mid tahay kelimatu tawxiid xaqeedii bay ka mid tahay marka waxaa usoo baxday in lagula dagaalamahayo qofkii ka taga sakadii maalan ka taga oo kelimatu tawxiid xaqeediibuu ka tegey ayadoo marka arrintaasna ay waafaqsan tahay nas qaada ah sariixa oo cabdullaahi ibni cumar iyo abu hureyra ay wariyeen aad garanaysid fa ina zakaata min xaqihaa min xaqi kelimati laa ilaah ka mid tahay wallaahi low manacuunii canaaqan hadday ii diidi lahaayeen waxar yar kaanuu yu-adduunahaa ilaa rasuuli lah sal slm qaataltuhum calaa mancihaa qaala cumar fawallaahi maa huwa arrintu ma aha buu yidhaahday ilaa an ra'aytu llaaha qad sharaxa sadra abi bakrin lilqitaali ilaa inaan arkay allah subxaanahu wa tacaala inuu abubakar qalbigiisa u sharxay dagaalkii facalimtu annahu alxaqa isagana wuu ku waafaqa marka arrintan walihaada nadaa'iru arrintaas waxay leedahay arrimo kale oo la mid ah tubayinu taqaduma abi bakrin calaa cumar maca ana cumar radia allahu canhu muxadath faina martabata asidiiqi fowqa martabati almuxadath ha taasaa sarreeda marka sidiiqnimada لأن الصديqa yتلقىa عan الrasuuli الmacsuumi kula ma yaqulh وyfcalh wاlmuxadiثu aw wاlmuxadaثu yaأkhud can qalbihi أshyaءa waqalbhu laysa bimacsuumin saas bay ku kala bedan leyihiin marka qofka muxadaثka ah iyo qofka sidiiqa ah qofka sidiiqa ah acmaashiisa iyo aqwaashiisao dhan wuxuu u khudoocin hayaa lima jaءa bihi الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam meel kale wax ka qaadan maayo qofkan muxadadka ahoo ay dhici karto in wax loo sheego qalbigiisa aan lagu soo tuurana wuxuu leeyahay wuxuu ka qaadanhayaa qalbigiisu wax ka qaadanhayaa bacd alumuur qalbigiisuna macsuum ma aha marka saas bay ku kala fadli badan yihiin marka qofka muxadadka iyo sidiiqa liana asidiiqa yatalaqa can rasuuli almacsuumi kula maa yaquuluhu wayafcaluhu walmuxadadu yaakhud can qalbihi ashyaaa waqalbuhu laysa bimacsuumin fayaxtaaju an yacridahu cala maa jaaa bihi nabiyu lmacsuum sala allahu calayh wasalam walihada kana cumaru radi allahu canhu yushaawiru الصaxaabata radi allahu canhum wayunaadiruhum wayarjicu ilayhim fii bacdi اlumuur arrimaha gobolkood markay isla niqaashaana ra'yigooda u laaba jiray wayunaasicuunahu fii ashyaaءa waxyaalo kalena way kula doodi jireen fayaxtaju calayhim waxbuu ku deliishanaya ayaga wayaxtajuuna calayhi bilkitaabi wasunna ayaguna waxay u deliishanayeen kitaabka iyo sunnada wayuqiruhum calaa munaasacatihi wuuna ku sugahayey munaasacadooda oo ma dhahayn anigu maarata waxaan ahay axad muxadada see iila doobi kartiin warkiina ka tanaasula warkayga qaata saas muusan dhahaynin walaa yaquulu lahum ana muxadasun mulhamun mukhaatabun fayenbaqii lakum an taqbaluu minii walaa tucaariduunii saas muusan dhahaynin marka faayu axadin fa axadin qof kasta iddacaa sheegta ow idduciya lahu amase loo sheeg ow iddaca lahu asxaabuhu ama saxaabtiisu ay u sheegtaan annahu waliyun lilaahi wa annahu mukhaatabun in mid lala hadlo uu yahay yajib calaa atbaacihi an yaqbaluu faayu axadin iddacaa ow iddacaa lahu asxaabuhu annahu waliyullaahi oo wa annahu mukhaatabun isaguna uu yahay mukhaatab qof lala hadlay oo ay yajibu calaa atbaacihi ay ku waajibayso an yaqbaluu minhu kula maa yaquuluhu walaa yucaariduuhu wayusallimuu lahu xaalahu min kayri ictibaarin bilkitaab wasunna fa fahuwa wahum mukhdicuuna khabarkii waa kaas qof kasta oo sheegta amase dadkiisa ay u sheegtaan xertiisa ahu inuu weli ilaahay uu yahay oo qof lala hadlo uu yahay atbaacdiisana ay waajib ku tahay inay ka aqbalaan oo aysan ka hor imaanin qowlkiisa iyo ficilkiisa oo xaaladiisa ay u nabadgeliyaan ayagoo aan xaaladiisa loo fiirin kitaabka iyo sunnada qofka sidaas yidhaahda iyo asaguba mukhti'uuna waa gefsan yihiin xaaladiisa loo sallimi maayee xaaladiisa marka sharciga ayaa looga fiirinhayaa walow qudira haada min afdali innaas haba loo maleeyo ninkaas ama ha la qadaro laakiin waaqac inuusan ahayna way dhacdaa haba la qadaro ana haada min afdali innaas fa cumar bnu khadaab radia allaahu canhu afdalu minhu wa huwa amiiru lmu'miniin wa kaana almuslimuuna yunaasicuunahu wayacriduuna maa yaquulu huwa cala alkitaabi wasunna cumar ibn ayaa ka fadli badan isagaa mu'miniinta amiirkoodii ah muslimiintuna way la doodi jireen waxa uu leeyahayna kitaabka iyo sunnada ayuu bandhigi jireen isagu marka muxuu yahay waqad itafaqa salafu lummati wa a'immatuhaa waxay isku waafaqeen ummadda salafkeeda iyo aimadoodu calaa ana kula waaxidin yu'khadu min qowlihi wayutraku ilaa rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalama salafka ummadoo dhan waxay isku waafaqeen iyo aimadoodu qof kasta qowlkiisana in wax laga qaado karo lagana tegi karo qof ay waajib tahay qowlkiisa iyo ficilkiisaoo dhan in la qaato oo aan rasuul ahayn ma jiro qaacidadaas marka imaam maalik baa dejiyo la yidhaahdo uu yidhaahdo kullu axadin yuukhadu min qowlihi wayutraku ilaa saaxibu hada alqabri wa hada min alfuruuqi bayna alambiyaai wa kayrihim arrintan waxay ka mid tahay farqiga u dhexeeya ambiyada iyo keyrkood fa ina alambiyaaa salawaatu ullaahi calayhim yajibu lahum aliimaanu bijamiici maa yukhbiruuna biha can illahi caza wajala watajibu taacatuhum wax allaale wixii ay allah ka sheegaan in la rumeeya waajib ah watajibu taacatuhum fii maa ya'muruuna bih waxaay amrayaanna in lagu ateeca waajib ah بخلاف الأولياء فإنه لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به ولا الإيمان بجميع ما يخبرون به بل يعرض أمرهم وخبرهم على الكتاب والسنة فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله وما خالف الكتاب والسنة كان مردودا وإن كان صاحبه من أولياء الله وكان مجتهدا معذورا فيما قاله وله أجر على اجتهاده طيب ولكنه إذا خالف الكتاب والسنة كان مخطئا لكن هذه وكتابك والسنة خلافه wuxuu noqonayaa nin gefsan wa kaana min alkhada'i almakfuuri khada' laakiin loo dhaafay weeyaan idaa kaana saaxibuhu qad itaqaa allaha ma stataaca qofkaas hadduu yahay qof allah ka cabsaday wixii karaankiisa ah fa in allaha tacaala yaquulu faataquu llaha ma istatactum allah ka cabsada intaad karaysiin wa hada tafsiiru qowlihi tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu in jaakum yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaatihi allah ka cabsada cabsidiisa xaqayga ka cabsada qaala ibnu mascuud wakayruhu xaqu tuqaahu an yutaaca falaa yu'saa in la ateeco la caasin wa an yudkara falaa yunsaa in la sheego oon la hilmaamin wa an yushkara falaa yukfar in lagu shukriyo oon lagu kufrin waxaasoo dhan marka bixasabi istidaacatikum weeyaan marka labada ayadood waa isku macno ittaqu llaaha xaqa tuqaati iyo ittaqullaha ma statactum waa isku macno dadka dhahaan maarata waa isnasakheenoo xaqa tuqaahu ayaa nasakhayoo fattaqullaha ma statactum aan isnasakday iska hor imamayaan waa isku macno labadoodu oo waxa aan karayno iyo ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsiinadiisa xaqeeda ayaa isku mid ah ay bixasabi istiaaatikum fain allaha tacala laa yukalifu nafsan ila wuscaha kama qaala tacaala laa yukalifu allaahu nafsan ilaa wuscaha laha maa kasabat calayha ma ktasaba waqaala tacaala waladiina aamanuu wacamiluu saalixaati kuwa rumeeyeen oo waxyaalo wanaagsan camal faleen laa nukalifu nafsan ilaa wuscahaa ma kalifayno nafsad ilaa wax ay karaankeeda amuugiyo ulaaika asxaabu jannati hum fiiha khaaliduun waqaala tacaala waufu lkayla walmiisaana baagga iyo miisaanka oofiya bilqasti si cadaalada oo ay ku dhisantahay u oofiya laa nukalifu nafsan ilaa wuscahaa marka wax aan qofka baaqadiisa ku jirin allah subxaanahu wa tacaala kuma uusan kallifin waqad dakara allah subxaana wa tacala alimaana bima jaءat bihi alambiyaau fii kayri mowdicin wuxuu leeyahay marka eh, allah subxaanahu wa tacaala wuu sheegay aliimaana bima jaءat bihi alambiyaau ambiyadii waxay la imaadeen dhammaantood in maaragta la rumeeyo fii kayri mowdicin ka qowlihi tacaala quluu aamanaa meeshaasa ku joojinayna wallah subxana wa tacala aclam وأحسن من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذكر الله سبحانه وتعالى الإيمان بما جاءت به الأنبياء fii gayri mowdicin allahu subxaanahu watacaala wuxuu ku sheegay wax meel ka badan ee rumaynta oo la rumeeyo ambiyadii waxay la imaadeen ka qowlihi tacaalaa quluu aamanaa billaahi aayadahan waan soo marnay quluu aamanaa billaahi wamaa unzila ilayna wamaa unzila ilaa ibraahima waismaaciila waisxaaqa wayacquuba walasbaati wma uutiya muusa waciisa wma uutiya anabiyuuna min rabbihim laa nufariqu bayna axadi minhum wanaxnu lahu muslimuun waqaala tacaala alif laam miim dalika alkitaabu laa rayba fiih hudan lilmuttaqiin aladiina yu'minuuna bilgaybi wayuqiimuuna asalaata wmima razaqnaahum yunfiquun wاladiina yu'minuuna bima unzila ilayka wma unzila min qablika wabilaakhirati hum yuuqinuun ulaa'ika calaa hudan min rabbihim waulaa'ika hum lmuflixuun waqaala tacaala laysa albira birigu ma aha waxa acmaasha wanaagsan oo dhan baa biri lagu idlaaqaa oo allah loogu dhowaado ma ahaanin an tuwalluu inaad ujeesatiin aada u jeesadiin wujuuhakum wajiyaalkiina qibala almashriqi meesha qoraxda ay ka soo baxdo xaggeeda iyo walmaqribi meesha ay u dhacdo nimanka yuhuudda iyo nasarada ku murmeen maaragtay qolona mashriqu shamsi ayay u jeesan jireen oo kacbo u ahayd amase qiblo u ahayd sida nasaaradoo kale yuhuuduna maqribuha ayay u jeedsanayeen oo beytulqudsi weeye ay qiblo ka dhiganayeen marka markii nebiga beytulqudsi laga soo wareejiyey oo loo soo jeediyey maaragtay masjid ulxaraam ayay muran badan ku murmeen markaas baa la leeyahay berigu ma aha sidaas oo sharqi loo jeesto ama qarbi loo jeestee berigu waxa weeyaan arrimahan soo socda marka arrimihii baa la sharxayaa oo ah usuululiimaan walaakina albira birigu amase acmaasha wanaagsan waxa weeyaan biru man aamana billaahi qofka allaah rumeeya acmaashiisa wanaagsan rumayntiisa oo uu rumeeyey allaah uu rumeeyey yowmi alaakhiri yowm alqiyaama waalmalaa'ikati uu rumeeyey iyo waalkitaabi iyo waalnebiyiina waa usuululiimaan marka weeyaan birigu waxa weeyaan acmaashaas daliilada ah oo ah usuululiimaan rumayntooda wa aata almaala maalkii siiyaa calaa xubbihi asagoo weliba maalkaas jecel oo u baahan dawil qurbaa dadka dhawaanshada u saaxiibka ah iyo walyataamaa dadka ogoonta ah iyo walmasaakiina iyo wabna sabiil dadka masaakiinta ah iyo dadka musaafiriinta ah iyo wasaa'iliina kuwa wax su-aalahaya iyo fi qooraha yacnii inuu wax ku xoreeyo oo maalan nin eh, la kitaabeeyey uu kharashkii ka oo lagu kitaabeeyey amase nin u baahan maaragtay eh, in la xureeyo uu xoolo ku bixiyey si loo xureeyo wa aqaama asalaata salaadaha hagaajiyaan wa aatu zakaata zakadana bixiyaan waalmuufuuna bicahdihim idaa caahaduu